bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin اshtigaalu اlcaamili can اlmafcuuli ama hada baab اlاshtigaal ama ishtigaalu اlcaamili can اlmacmuuli canaawiin badan baa loo sameeyey laakiin waxay daliil u tahay musanifka cinwaan uma uusan dejinin ibnu malik in mudmaru smin saabiqi ficla shagl canhu binasbi lafdihi aw ilmaxal fasaabiqa sibhu bificlin udmiraa xatman muwaafiqin limaa qad udhiraa waannasbu xatmun intala saabiqumaa yakhtasu bilficli ka in waxaythumaa wain tala saabiqu maa bilibtidaa yakhtasu farafca iltazimhu abadaa kada ida alficlu talaa maa lam yarid maa qablu macmuula limaa bacdu wujid واkhtiira naصb qabla ficli dii طلب وbacda ma ilaauhu الficla galb وbacda caaطfi bilaa fasli calى macmuuli ficli mustaqiri أwla wain tala اlmacطuufu ficla mkhbra bih can ismi faacطifa mkhayara wالrafcu fi gayri اladii mara rajax fama ubixa fcal wadac ma lam yubax wfaslu mashغuuli bxarfi jari aw bإضaafaة kawasli yjri wsawi fi da lbaabi waصfa daa camal bاlficli in lam yakun maanicu xasl waculqaة xaasilaة bitaabici kaculqaة binafsi اsmi اlwaaqici inta musanifka wuxuu ka galayaa wax la yihahda ishtigaal baab اlاshtigaal baab la yihahda yuu ka galayaa marka ishtigaal macnihiisi waxa weeyaan sida musanifka uu noo sheegay in mudmaru smin saabiqin ficla shaqal canhu binasbi lafdihi aw ilmaxal fasaabiqa sibhu bificlin udmira xatman muwaafiqin lima qad udhira in mudmaru smin inshaqala hadduu mashquuliyo mudmaru smin isim damiirkiisa isimkoo saabiqin ee hore ficlan hadduu mashquuliyo shaqala canhu ou ka mashquuliyo binasbi lafdihi lafdigiisa oo la kordhigo aw ilmaxali maxalka laga nasbiyo hadduu ka mashquuliyo fansib isaabiqa midka hore nasbi insibhu nasbi bificlin ku nasbi ficilkoo udmira la qariyey xatman loo qariyey waajibnimo ficilkoo muwaafiqin waafaqsan limaa qad udhira wixii la muujiyey marka ishtiqaal waxaa la yidhaahdaa isim baa hormaray ficil iyo wixii ficilka lamid aho wasfigii ah yaa kadib maraya ficilkaas inuu isimka horo uu ku camal falow mafcuul muqadam u noqdana waxaa u diidayo damiir oo isimka hore uu laabanayaa ficilka la hordhigay marka saas hadday tahay ficilkan dambo isimkii hore kuma camal fari kara liannahu damiir yaa hortaagan marka saas ay tahay ficilkan la mashquuliyey oo damiirka lagu mashquuliyey mid lamid ah soo qadar isimkaas ka hormari asiga ku nasbi buu ku leeyahay sidaas weeyaan marka macnihiisa waxa waaye an yataqadama ismun wa yataأkhara canhu ficlun qad camila wa hada اlficlu qad camila fi damiiri dalika اsmi الsaabiqi isimkaas hore damiirkiisuu ku camal ou fii sababihi damiirkaas isimkaas horo damiirkiisa mid xariir la leh oo ama ama xaraf jaar wato ama ama ama mudaafu ilayhi ah marka saas hadday dhacdo isimka hore waxaad ku nasbisaa ficilkan la mashquuliye mid lamid eh mithaalkaa lagu garanaa tacriifka waxaad leedahay zaydan darabtuhu zaydan darabtuhu hadda taqadama ismu wahwa zayd wa taأkhara canhu ficlu wahwa darabtu wa hada اlficlu mashquul bdamiir اsmi saabiqi darabtuhu hadaas zaydkay u laabanaysaa marka zayd inuu mafcuul u noqdo darabtudan ka dambeyso waxaa u diideysa damiirkan ka dambeeyo darabtuhu ah oo ficilkii waxaa leleeyahy mafcuulkiisi waaba damiirkaasba saas marka hadday dhacdo ficilkan dambo kan hore kuma camal fari karo liannahu akhada mafcuulahu wa huwa dalika damiir faida kaana kadalika faqadir ficla aakhar yuwaafiqu lafda wa macnan lilficli aladii shugila maxaad leedahay marka macnaheedii zaydan darabtuhu waxa waaye darabtu zaydan darabtuhu marka zaydan mafcuulu bihi lificlin maxduufin wujuuba taqdiiruhu darabtu aada leedahay ficlii faacilaad soo qadaraysa jumladan darabtuu ficl wa faacil mafcuul bihi laa maxala lahaa min alicraab oo jumla mulgaat a ah waaye liannaha jumla mufasira waxaa loo keenay jumladaas meesha ka maqan kaliya inay fasirto aljumal alatii laa maxala lahaa min alcraab ay ku jirtaa iyadii iyo silat lmawsuul iyo wixii lahal saas hadday dhacdo ficilkaas in in la soo qadaro waa waajib ficilkaasna in la in la muujiya ma banaan oo darabtu zaydan darabtuhu inaad tiraahdid luga alcarabiya ma ah markaasuu wuxuu ku leeyahay hadda kanaaba ka midi eh, in mudmaru smin kan hadda naftigiisa musanifka uu kuu sheegay mudmarkaas hadirtaan waa isim isimkaas hadeertaan lama dhihi karo mubtada waa lama dhihi karo liannahu haddii mubtadan yiraahdo in oo xarfu shardi ah iyo mubtada o isma ah islama xariirsan karaan lianna adawaat ashardi laa tadkhulu ila cala alafcaal macnaheedii marka waxay noqonay inshagala mudmaru smin isim damiirkiisa hadduu mashquuliyo isimkaoo saabiqan hore ficlan hadduu mashquuliyo shaqala canhu damiirkaas ou mashquuliyo canhu can ismi can ismi saabiqi binasbi lafdihi lafdigiisoo la nasbi zaydan darabtuhu aw ilmaxali haadaa darabtuhu aada leedahay haadaadii mansuub maxalan liannahu mabni waay saas hadday dhacdo fansib saabiqa fasaabiq ansib waxaan hadda ishtiqaal waay liannahu fansib nasbi hadda fiiri fasaabiq ansibhu aaba lamid waa saabiq waa isim mutaqadime ficilaa ka dambeey ficilkaas inuu saabiqa nasbisto waxaa u diidaya damiirkan oo insibhuda la xariiro saas hadday noqoto ficilkan insibkaa ficil lamid a soo qadara waxaa tihaha fansibi saabiqa dheh saabiqa kordhig insibhu marka waa iska tafsiir bificlin ku kordhig ficilkoo udmira la qariyay xatman loo qariyey ficilkoo muwaafiqin waafaqsan limaa qad udhira midka la muujiyey oo asaabiqadaas hadda insib oo kalead usoo qadaray insibta ka dambaysa mid la macno ah yaad usoo qadaraysa marka waxa weeyaan kaasaa waxaa la yidhahdaa ishtiqaal khulaasadiisa waxa weeyaan ibnu hishaamna wuxuu yihi ida ishtaqala ficlun mutaakhirun binasbihi ficilkaas nasbintiisaoo limaxali damiiri ismin isim damiirkiisa oo la nasbihi maxalkiisa hadduu kaga mashquulo isimkoo mutaqadiman hormaray can nasbihi lidalika lafdi ou lidalika alismi isimkaas lafdigiisa oo la nasbihi hadduu ka mashquulo ka zaydan darabtu oo kala waay aw limaxalihi ka hada darabtu falaslu ana dalika alism yajuusu fiihi wajhaani marka isimka saas hadduu noqdo ishtiqaalow noqonaa alasluna laba wajiyaa ku banaan alrafcu calى anahu mubtada ama waxaa weeyaan jumladan ka dambaysan khabar ay u noqoto ama annasbu isimka saabiqa laga hadlaya bificli maxduufin wujuba taqdiiruhu calى xasab اlficl اladii bacdahu kaasaa waxaa la yihahdaa marka ishtigaala la yihahdaa marka ishtigaalkii axkaam badan ou leeyahay isimkaas laba wejiya ku banaanta musanifka nasbaduu soo hormariyey in mudmaru smin saabiqin ficla shaqal canhu binasbi lafdihi aw ilmaxal fasaabiqa sibhu buuri midka hore kordhig bificlinku kordhig ficilkoo udmira la qariya xatman loo qariya ficilkoo muwaafiqin waafaqsan limaa waafasan qad udhira ayib ficilkaas waxa weeyaan ficilka lasoo qadaraya midka isimka ka dambeeyo kale soo qadaraya ima bilafdihi sida hadda aan sheegnay asaabiqa nsibhu waxaad leedahay insibi saabiqa insibhu zaydan idribhu idrib zaydan idribhu saasay imaanaysaa ama macnihiisa inuu leeyahay waxaad tidhi zaydan marartu bihi hadda fiiriye marartu bihi ficilkaas haddii la hormariyo oo marartu oo kale lasoo qadar zayd ma kordhignaan karo marartu zaydan eh, ilaa tawasuc iyo nasil khaafid mooye mafcuul ma noqon karo marka waxaad soo qadaraysaa jaawaztu sayda zaydan marartu bihi ficilkaas hadda fiiri jaawastudaas iyo marartu lafdiga waa ku kala duwan yihin laakiin macnahay ku mid yihiin oo kale zaydan زayda darabtu gulaamahu haddii lagu yidhaahdo ma zaydan ma soo qaani kartid darabtu ma keeni kartid liannahu adiga waxaad garaacday ghulaamkii zayd ma aadan garaacin marka waxaad leedahay ahantu zayda darabtu ghulaamahu lianna man durima ghulaamuhu faqad uhiina uhiina bihi marka waxa waaye ahantu iyo darabtu macnaha way iskeenayan lianna man duriba faqad uhiina sidaasay tahay walow kaana darbu taadiiban marka fasaabiqa sibhu bificlin udmira xatma muwaafiqin liman qad udhira intaas waxaa weeyaan eh, haddii shuruudaas laga helo intaadan marka aan taqsiimaadka gaarin waxaad ka fahmaysaa arkaan inuu leeyahay ishtiqaalka mashquulu canhu wa mashquulu wamashquulu bihi saddexdaas in la helaa la rabaa mashquulu canhu ism laga mashquulay in la helo waa isimka mutaqadimkaa kow mashquul mid la mashquuliya in la helo ficilka waay mashquulu bihi mid lagu mashquulo damiirka ah saddexdaas markii la hela yaa la dhihi karaa arkaanu lishtiqaal tawafarad kow isimka markan oo laga mashquulayo shuruuduu sii leeyahay shardiga ugu horeyso أن yakuuna anlaa yakuuna mutacadida لفظا ومعنا macnan oo macnaha laba inaan la sheegin weeyaan zaydan wa camran oo kale inaan la dhihin midda labaad an yakuuna mutaqadiman oo zaydan darabtuhu in zaydka uu horeeyo haddii laakiin la dib mariyo darabtuhu zaydan la yidhaahdo zaydan taas icraab kale qaadanaysaa ama zaydun dhe ama zaydan dhe bedel inay noqoto in mubtada khabarkiisa xadfin ay noqoto baab kale ay gelaysa midka saddexaad isimkaas horo in damiir laga dhigi karo laakiin haddaa tiraahdid daaxikan ataytu haddaa tiraahdid xaala damiir ma noqoto isimkaas hore damiir inuu isu bedeli karaa la rabaa ma imaan karta iyadani midda afaraad kownuhu muftaqiran limaa bacdahu waxaa weeyaan isimka hore la sheegay isim isku filan inuusan ahayn ee asiga ma bacdahu u baahan oo la yidhaahdo mathalan in la yidhaahdo zaydan akramtuhu in la yihahdo laakiin haddiiba awalkeed jaaa zaydun faakrimhu jaaa zaydun faakrimhu haddii la yidhaahdo zaydkaas hadda waa horeeya laakiin uma baahna wax ka dambeeya wax ka hore u ku kaaftoomo faacil uu noqday jaaa zaydun fa akrimu midka shanaad kownuu saalixan lilibtidaa'i bihi inuu mubtada noqon karaa la raba inuusan nakiro noqonin oo lama dhahayo rajulun akramtuhu oo marka ishtiqaal lama gelinay rajulun rajulkoo akramtuhu jumladaas sifay noqon kartaa mooye ishtiqaal ma noqon karto intaas waxaa loo shardiyaa isimka horo oo almashquulu canhu midka laga mashquulay ah mashquulkana waxaa laga rabaa ficilka weeyaane an yakuuna mutasila bilmashquuli canhu in zaydan iyo ficilka darabtuhu aan loo dhex marin ayaa la doonaya ilaa daraf iyo jaar iyo majruur wixii lamid ah waa la saamaxaya kow midka labaad an yakuuna saalixa lilcamali fi ma qablahu waxa weeyaan shuruudda waxaa wey an yakuuna mutasila bilmashquuli canhu kow hadduu ka faslismo waxaan idhi adawaatu shardi oo kale zaydan man jaaءaka faakrimu haddii lilaho manta ay ku xiriirsato laa yacmalu maa bacdaha calaa maa qablaha yatacayan an yakuuna mubtadaa an yakuuna saalixan lilcamali fi ma qablahu ficilkaas oo la mashquulinayo waa inuu ficil awood ule u yahay maa qabligiisa inuu ku camal falo oo macnaha ficil mutasarifa ama isim faacilis mafcuul wixi lamid inuu noqdo yaa la raba ayib damiirkal oo wax mashquulinayane waxa weeyaan inuu ajnabi ahayn unbaa loo shardiyaa isimkaas hore inuu un laabanayo oo zaydan akramtuhu damiirkaas akramtuhu zayd waa inuusan ajnabi ka noqonas laakiin zaydan akramtuhu ma haddaad tirahdid humaada shay kala weeyaan oo tahniye u laabanaysaa mana ansaxayso in kii hore loo celiyo ajnabi hadduu noqdo laa yasixu daalika ayib marka intaas shuruud markii laga helo yaa waxaa laleeyahay axkaam buu leeyahay markaasuu ri wاnasbu xatmun intala saabiqumaa yakhtasu bilficli ka in waxayثumaa markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wa nasbu nasbihi isimka hore in la kordhigaahu xatmun waajib weeyaan inta intala saabiqu midka hore hadduu raaco maa ficil haduu raaco ma adawaad hadduu raaco yakhtasu bilficli ficilku khaas a ah, ka in waxaythumaawa fiiri isimkaas ishtiqaalka ah marna yajibu nasbuhu wa mara yajibu rafcuhu wa mara yajuuzu fiiha اlwajhaani wayatarajaxu الnasbu wa mara yajuuzu fiiha اlwajhaani wayatarajaxu الrafcu wa mara yastawi اlamraani intaas oo shantaas axkaam uu leeyahay inta dhanoo hadda aan wadno kitaabka dhan intaasuu hadda maanta kaga hadlaya wuxuu soo hormariyey alamaakin alatii yajibu fiiha nasbu اlmubtada'i aw nasbu اlismi الsaabiqi markaasuu ku yidhi wاnnasbu nasbihi xatmun waajib weeyaan idaa tala saabiqu isimka hore hadduu raaco maa adawaad hadduu raaco yakhtasu bilficli gaar ku a ah, ka in io waxayhumaa weeyaan in zaydan in zaydan aa tiri in zaydan akramtahu ama in zaydan darabtahu marka hadda fiiri isimkii horo oo zaydanta ah waxaa ka horeeya in in hadday ka horeyso waxaa waajib ah baa laleeyahay in ficil lasoo qadaro ayib leesh liannahu hadaan idhaahda in xarfu shardi waaye zaydun waa mubtada jumladaasna waa khabarkeed haddaan ihahdo waxaa ka laasim lahay adawaatu shardi oo isim gasha oo aan ficil gelina ka laasimi lahayd taasna mamnuuc weeyaan markaasuu musanifka wاnasbu xatmun intala saabiqu maa yaktasu bilficli ka in waxayhuma marka waxaad leedahay in zayda akramtahu akramaka in zaydun akramtahu akramaka marka in zaydantaas waxaa waajib ah in ficil lasoo qadaro oo ma banaano in la yidhaahdo in zaydun in la yidhaahdo ma banaano leesh haddii in zaydun aan idhahdo waxaa ka laazimi lahay ficil inuu eh, adawaati shardi inay galaan isim inay galaan ka laazimi lahayd si looga badbaado marka waxaa leeyahay in akramta zaydan akramtahu akramaka hadaad karaamaysid uu ku karaamayna waxayumaa zaydan talqahu faakrimhu zayd meeshaad kula kulanta karaamay sidaasaad leedahay marka waxaa la leeyahay adawaadka ficilka gaar ku ah waxa weeyaan adawaatu shardi oo dhan adawaatu takhsiis hallaa iyo allaa iyo iyo wixii lamid eh, adawaatu اlcardi oo alaa zaydan alaa zaydan hallaa zaydan akramtahu aada leedahay waxaa lamid ah adawaat اlistifhaam adawaat اlistifhaam hal zaydan akramtahu cinda sibawey afartaas waxaa la yidhaahdaa maa yakhtasu bilficli waay adawaadkaas ficil ay ku gaar yihiin in la nasbiyana waajib weeyaan haddii ficilkii haddii isimka uu la xariirsado waaxid min haadihi yajibu markaa in la nasbiyaa waajib ah markaasuu ku yiri wاnnasbu nasbihi xatmu waajib weeyaan intala saabiqu isimka hore hadduu raaca maa shay yakhtasu bilficli ku gaare ka in adawa iyo xayuma in iyo xayuma adawaatu shardi waay waxaa lamid eh, adawaat اlistifhaam waxaa lamid eh, adawaat اlcardi takhsiis waxaa lamid eh, maxaan ku irahdaa wixii sadaara iskalehoo dhanaa lamid ah haddii isimkii ayagaas hadday hormaraan isimku ou raaco waxaa laleeyahay isimkaas in la kordhayaa waajibe sidii ay u noqdaan adawaadkaas inay ficil galaan haddii ficil lasoo qadaro markaa isimkaas iyo ficilkii waaa iyo adawaadkii waxaa kala geynaya ficilka meesha lagu soo qadaraya kala geynaya marka wاnasbu xatmu in tala saabiqu maa yakhtasu biاlficli ka in waxayثuma ayib waa marxalada koobaad waay waxaa laleeyahay amhiladeeda waa taan mithaalina waxaa kamid ah haddii la yihahdo luqa ahaan ha ku ansaxdo qowl الshaaciri laa tajzacii in munfisun ahlaktuhu faidaa halagtu facinda dalika fajzacii buuri fiiri laa tajzacii ha argagaxin in munfisun mid qaali a ahlagtuhu haddii aan halaago yacni in ahlagtu munfisan haddaan halaago fa idaa halagtu aniga haddaan halaagsamo fa cinda daalika fajzaci buuri haddii xoolihii qiimaha lahay martida aan u gowraco waxba macnaha ka murugoonin buuri ama maal badan haddaan bixiyo haka murugoonin ayib marka taas hadda waxay ahayd ficilkan isimka saabiqa munfisun wuxuu la xariisaday in adawaatu shardi ah in la nasbiyaa waajib ahayd oo in munfisan ahlaktuhu la yidhaahdo markaasaa waxay leeyihiin qolaa waxay rabaan qaacidadii inuu ku buriyaano isimka saabiqe haddii adawaat takhtasu bilafcaali hadii uu la xariistay nasbidiisa waajibka ahayd qoladii e, yiraahdeenaa lagu burina waxaa laleeyahy marka qaarkeed waxaa laga yaabaa lidaruura inuu ku yimaado isimkiioo adawaatu shardi la xiriirsaday wa maca dalika jaaa marfuucan wahada qaliil oo markaasaa waxay yidhaahdeen e, qoladan waxay leeyihiin in munfisun ahlaktuhu in munfisun mubtada lama dhahayo ee waxaa lasoo qadaraa ficil oo ah laazim in halaka munfisun hadduu halaagsamo ahlaktuhu sax waaye macnaha labadii ficil ficilkana mutacadi buu ahaa midkan lasoo qadarina ficli oo laazim a ah waay waxaa loo daruuradaas loo keenay inaan laga badbaado adawaatu shardi yaa la xiriirsatay mubtada in looga badbaadaa loo keenay calaa kulli xaal waxyaalaha shahaadka ah ee lama dhammayn karo laakiin qaacid ahaan waxaad u qaadataa haddii adawaatu shardi iyo adawaatu listifhaam iyo cardi iyo taxdiid iyo wixii lahal ah hadduu isimka saabiqa la xiriirsado waxaa waajiba in la nasbiyo sida loo soo qadaro ficil oo kala badbaadisa adawaadkaas allatii takhtasu bilafcaal iyo isimkan inay kala badbaadisaa loo soo qadara marka taas waxa weeyaan nasbadiyaa waajib ah ayib marka taas waxa weeyaan waa xaaladii ay waajib waajibka afartii xaalan kuu sheegay mid ka mid ah weeyaan ayib waxau markaa musanifka leeyahay wain tala saabiqu maa bilibtidaa yakhtasu farafca iltazimhu abada kada ida alficlu talaa maa lam yarid maa qablu macmuula lima bacdu wujid wain tala saabiqu isimkii hore hadduu raaco maa shay bilibtidaai yakhtasu bilibtidaai mubtadaha ku khaas eh فالتزم لاaزم الرفع رفعdii lاaزم التزمhu lاaزم أبدا hd فرفع التزمhu أبدا waa اشhتiقاalki waa مصنفki شhcirkii buu فالرفع التزمhu أبدا التزم الرفع التزمhu اسم رفع wxay noqotay اسم متqدم طيب فcلa kadib maray وذلika الفعل مشhغول بضمير اسم الساaبق فلذلika وجب رفعhu نسبhu بإيش بفعل مmاaثل لh فالرفع التزمhu ay noqonaysa وn tl الsاaبق اسم ka hor haduu raaco mا أdواaت يkhتص بالابتidاء مبتdha ku khاaص ah فالتزم lاaزم الرفع رفعhi lاaزم التزمhu lاaزم أبدا weligaabo kdا wxaa lamid eh إdا الفعل إdا tla الفعل فcilki haduu raaco tlaa ou raaco mاa lm yلد wxuusan soo aroorin macmuulan inuu noqdo maa qablu waxa ka horeeyo maa lam yalid wuxuusan soo aroorin maa qablu kan horo macmuulan mid lagu camalfalay inuu noqdo limaa uu macmuul u noqdo wujida bacdu gadaa laga helay ayb tan beydka dambe hanoo dambeeye eh wa intala saabiqu aan horta bilowno yacni waxaa ka mid eh aladawaat alatii takhtasu biاlibtidaa ama bilmubtada haddii isimkii hore adawaad oo mubtadaa oo gaar ku ah hadduu la xiriirsado waxaa waajib ahaa laleeyahay in la godo cagsigeedii waay marka maxaa kamida adawaadka alatii takhtasu maxaan ku iraahdaa bilibtidaa waxaa kamidi mithaal ahaan idaa almufaaja'a hadaa tiraa kharajtu faidaa zaydun yadribuhu camrun aa tiri waan baxay isla markii waxaa iga hor yimid zaydow camar u garaacayaa tiri aan wejiga ku dhuftay marka fiiri isimkii saabiq ah oo zaydka ah wuxuu raacay adawaad oo idaa mufaaja'a ah oo mubtada ku khaas ahayd marka saas haday noqoto zaydun waa la godaa idaada darafaa laga dhigaa زaydu mubtada yadribhu camru jumladaasna khabarkeeday noqonaysa ayib marka macnaheedii maxay noqotay wain tala saabiqu isimkii hadii uu raaco oo zaydkii hadda lagala jeedaay maa adawaat bilibtidaa yakhtasu bilibtidaa khukhaase farafca rafcii iltazimhu abadan weligaadaba rafcadi laazim oo zaydun aad leedahay sababta waxaa lagu leeyahay idaadaas hadday mubtada ku khaas tahay haddaan ficil soo qadurno fa idaa zaydan aan iraahdo waxaa ka laazimaayo idaadi in ficil ay gasho muqadar aho oo macnaheedi fa idaa yadribu zaydan yadribu camrun haddii la yidhahdo idaadi oo ficil gashay noqonaysaa mana la maqlin taas sida looga badbaado yaa waxaa lagu leeyahay wa ilaa waa inaad soo qadar mubtada ka dhigtaa xataa laa taxtaaj ilaa ficlin waxaa lamid eh waxaa lamid eh kada idaa ma lficlu talaa maa lam yarid maa qablu macmuula limaa bacdu wujid ficilki yaa wuxuu raacay waxaan aan kada idaa alficlu tala maa lam yarid maa qablu macmuula limaa bacdu wujid ficilkii baa wuxuu raacay adawaad adawaadkaas oo dhaqankeeda aysan ahayn wixii ayada ka dambeeya inuu ku camal falo wixii ka horeeyo fiiri miaalka horta aan keena kadib beydka aan laqbadiisa u laabanno maala waxaa tiri zayda maa laqiitu zaydun maa laqiitu aada leedahay asigana rafcadiisa waajib eh. zaydun in laqiitahu faakrimhu ama zaydun maa laqiituhu aan ka soo qaadana miithaalkaas hadda zaydun hadda waxaa laga kadaa idaa ma lficlu zaydun maa laqiitu laqiitudoo ficilkii ah waxay raacday maa oo xarf nafyi ah maada xarfu nafyigana waxaa dhaqan u ah waxi ayada ka horeeyo uma noqon karaan macmuul wixii ayada ka dambeeyo oo zaydkii hadda fiiri oo ayada ka horeeya macmuul uma noqon karo ficilkaas ka dambeeyana caamil ma noqon karo kuma camalfali karo lianna min khasaa'isi khawaasi adawaati اnafyi an laa yacmala maa bacdaha fi ma qablaha marka kadaa midkan waxaa lamid eh ida alficlu idaa tala alficlu ficilka haddii u raaco maa hadii uu raaca ficilkia wuxuu raaca maa adawaad lam yarid uusan soo aroorin maa qablu maa qablaha adawaadka waxa ka horeeyo macmuulan mid loogu camal falay inuu yahay limaa uu ku camal falo wujida bacdu gadaasheed la helay fiiri hadda yacni laqiitudaas oo maadii adawaadka ka dambeeya oo naafiyada ahayd waxa ka horeeya kuma camalfali karaan waxaa lamid a ah baa luleeyahay adawaat shardi zaydun in laqiitahu faakrimhu zaydun hadda ficilka wuxuu raacay laqiitu ah inuu a xarfu shardi ah intaas xarfu shardi waxay diidaysaa ficilka ka dambeeya inuu ku camal falo isimka ka horeeyo intaa keli ah weeyaan ayib markaasuu ku yidhi kadaa ida alficlu ficilkii haddii talaa ou raaco maam haddii ou raaco adawaad lam yarid ousan soo aroorin maa qablu maa qablaha waxa ka horeeyo macmuulan an yakuuna macmuulan mid lagu camal falay inuu noqdo limaa ficil ou ku camal falo wujida la helay bacdu bacda dalika aadawaat aw bacda tilka aladawaat fiiri wa in laqiituhu fa akrimhu ma banaano meeshaasna waxaa weeyaan laba xaalo wuxuu ku yihi rafcadaa waajib haddii uu raaco isimkii haddii uu raaco isimkaa maanta raacay adawaad mubtada ku khaas ah soo mubtadihii ku noqdo ficil lama soo qadara oo nasbiyo marka mubtada laga dhigaa waa la godaa kow waxaa ah haddii kala teedaan isimkii hore lagu camal fali lahay iyo ficilkii ku camalfali lahay adawaada kala dhex galay laa yacmalu maa bacdaha calaa maa qablaha aw fii maa qablaha marka aladawaaت alati laa yacmalu maa bacdaha fi ma qablaha waa badan taha layidhi adawaat shardiya kamide adawaat اlistifhaama kamide adawaat الtaxdiida kamide alcardi baa kamide laamu اlibtidaa kamide kam alkhbaariya kamide waxaasoo dhan xuruuf naskhiga annaasikha kamide asmaa almawsuula kamide waxa weyaan shaarixa ninka haamishka aa tiriyey adawaadkaas hadday kala dhex galaan isimkii horo iyo ficilkii dambuu ku camalfali lahay adawaadka hadday kala dhex galaan yatacayanu rafcu dalika اlismi ayib intaas markii la yidhaahdo yaa laleeyahay ibnu maalik midan waa lagu haystaa labadan xaala inuu meeshan keeno waa lagu haystaa baa laleeyahay liannahu fii xaalati tacayuni rafci اlismi الsaabiqi meeshaan ma imaan karta leesh waxaa laleeyahay lianna min khawaasi baabi اlاshtigaal ana alficla alakhiir almutaakhir lowlaa hada الضamiir kaana kaana amkana an yatasalط calى اlismi اlأwali waxaa la rabaa baabulishtigaal sida lagu helo ficilkan inuu ku camalfali karo isimka hore lowlaa hada damiir aladii ashqalahu hadda waxaa laleeyahay haddii damiirkan la gooyaba xataa oo niraahdo zaydun in laqiita in laqiita faakrimhu haddii aan iraahdo oo laqiita damiirki laga gooyo laa yaqdir an yatasalada hada alficlu cala اlismi الsaabiqi liwujuudi hada alxaajiz wahwa adawaat shardi marka shardigii ishtiqaalkaaba laga waayay xaalati tacayun rafci in lagu dara ma ahayn bay leeyiin qowlka raajixa saas wa dadaa baneeyeen qila wa minhum ibnu maalik ama waxaa la dhihi karaa maadaama ay isimkan oo kale oo oo uu egyahay ishtiqaal min xayثu daahir ishtiqaalku uu egyahay yuu munaasabahan ugu sheegee annahu leysa min alishtiqaali fi shay aan kuugu celiy wasababu fi dalika ana almaطluub fi baab اlاshtiqaal ana alficl اlmutaakhir aladi shugila bdamiiri dalika اlismi low xudifa dalika aldamiir kaana tasalata calى اlismi الsaabiqi fanasabahu mafcuula laakin fi xaalati tacayun الrafci huna laa yaqdir hada اlficlu an yatasalata cala اlsmi الsaabiqi fayansibahu liwujuudi hada اlxaajiz wahwa adawaat الshardi wahwa ism اlistifhaam wahwa adawaat اlcardi wahwa wahwa ilى gayrih marka sidaas bay ku raajixsan tahay likuli jawaadin kabwa ceeb ma aha ibnu malik alfa beyt in lagu qabsado beyt wa beytayn aw abyaad ceeb ma ah laakiin marka hore faham kadibna ictiraadka uu imaaw intaasaa laleeyahay ayib markaasuu uri wakhtiyara nasbun qabla ficli dii طalb wa bacda ma ilaauhu lficla galb wa bacda caaطifin bilaa faslin calى macmuuli ficli mustaqirin awala ayib intana musanifku wuxuu kaaga sheegayaa hadda nasba waajibtay waa laguu soo sheegay oo haddii adawaatu shardi iyo istifhaam haddii isimka uu raaca yaana iska kaa darin marna waxaan soo sheegnay isimka adawaat istifhaam iyo shardi haduu raaco waa la nasbina marna adawaatu shardigii isimkay kadib marayan oo ficilkay raacayaan hadda xaaladii ugu dambeyso rafcadiisa ay waajibka ahayd isimkiyaa hormaray adawaatu shardi buu ka hormaray ficilkii u la xiriirsadeen nasbadiisa markaas ma banaano in la godaa waajib ah markii aan le nasbadiisa waa waajibin adawaadkiya isimkii saabiqa kasii hormaray labadii xaala saasay isku yihiin marka xaala yajibu fiiha nasbu waa lasoo sheegay wlxaala yajibu fiiha rafcu waa lasoo sheegay maca alictiraad cala lmusanif fi dikriha xaalada saddexaad xaalati tarajuxi nasbi labadii waa banaan yihiin nasbada yaa raajixsan waa tara wakhtiira nasbun nasbi baa la doortay qabla ficlin ficil hortiisa la doortay ficilkoodii alabin alab u saaxib hadii haddii isimkii ou kadib mara ficil alab ah zaydan akrimhu akrim waa alab waa amar waay haddii markaas uu saas yahay waxaa haboon in zaydki la nasbiyo oo la yidhah markaa akrim zaydan akrimhu la yidhaahdo liannahu jumla alabiya in lagu khabra kalaamaba laysku haystaabo dadaa khabar ma noqoto qabaan laakiin jumhuurta waxay leeyiin waa banaanta kow wa bacda maane nasbadiyaa la doortay adawaad gadaasheeda ilaauhu xariirsigiisu alficla ou la xariirsaday kalaba ou batay wa bacda caaifin wakhtiira nasbunaa la doortay bacda caaifin xaraf cadaf gadaashiisa bilaa faslin ayadoon la kala geynin calىa macmuuli ficlin ficil mid ku camal falay lagu cadfo ficilkoo mustaqirin sugnaada awalan marka horo fiiri marka waxa weeyaan mithaalkiisa aan ku siiyo wakhtiira nasbun qabla ficlin ficilkoodii طalabin hadda zaydan akrimhu zaydan laa tadribhu wa zaydan raximahu اllah waxaasoo dhan dalb waay raximahu اllah bimacna ducaa waay amar iyo nahyi iyo ducaa aa loo jeedaa intaas waa isla soo galayaan marka zaydan idribhu ina tiraa iyo zaydun idribhu ina tiraa labada waa banaantah haddaad godido zaydun idribhu aad tiraa zaydun mubtada jumladan oo idribhu oo ficil faacil mafcuul ka koob fi maxali rafci khabar mubtada ay noqonaysa haddaad tiraa zaydan idribhu aad tirahdane zaydan mafcuulu lificli maxduufin wujuba taqdiiru idrib zaydan ay noqona jumladan idribhoo dambaysana jumla mufasira laa maxala laha min alcraab maxaa nasbada loo doortay waxaa nasbada loo doortay alikhbaaru biاljumla اطalabiya sawaaءa kaanat nahyan aw amran aw ducaaan khilaafaa ka joogo khuruuja min dalika alkhilaaf yaa laleeya isimka in la nasbiyaa banaan jumladana mufasalo laga dhogon dalab aan laga dhigin haddii aan isimki godno jumla dalabiya ah oo in lagu khabray noqonay dad nuxaadka kamid ahaana diidan khuruuja min dalika akhilaaf aan iri nasbadaa aan wanaagsan wakhtiira nasb qabla ficlini dalab wa bacda maa ilaauhu lficla galab wa bacda maa adawaad gadaasheedna nasbaa la doortay ilaauhu la alficla ou la xariirsaday halaba ou batay ayib waxaa la leeyahay hamzaة اlistifhaam oo kale ayaa laga dhigay hamzaة اlistifhaam isimna waa gashaa ficilna waa gashaa iyadoo ficil gashay waxaad leedahay adarabta zayda maanta inaad wax kale soo dhaaftay maa zayd garaacday isimna waa gashaa azaydun qaaimun aan kule zayd ma taagan yahay maanta jumle ismiyana waa gashaa jumla ficliyana waa gasha laakiin yay ku badan tahay waxay ku badan tahay inay jumlada ficliyada ay gasho marka waxay ku badneed sida loo baaqi yeelo yaa isimkii saabiq ahay bacda hamsat اlistifhaam adawaadka kale way ka duwan yihiin kam iyo istifhaam hadday noqdaan waa kuwii aan soo sheegno nasbada waajib ah laakiin hamzat اlistifhaam duuna gayriha min adawaat اlistifhaam kuma jirto hamzat اlistifhaam haddii maxaan ku irahdaa isim ou kadib dhaco yaa wanaagsan in la yihahda azaydan darabtahu ama azaydan darab azaydun darabtahu in la godo iyo in la nasbiyo waa banaan tahay laakiin in la nasbiyaa fiican oo sidii loogu baaqi yeelo hamzada waxay ku badneed oo ficil in lasoo qadara markaasay noqonaysaa haddii la nasbiyo waxay noqonay inay hamsadii wixii u badneed ay gashay oo ficil ah oo la yidhaahda markaas adarabta zaydan darabtahu saasay noqonaysa taas wa bacdamaa ilaahu ficla kalab iyay mithaal u tahay ayib hadda waxaan sheegnay laba xaalo labadaas xaalo waa maxay markii e, ficilkii alab uu noqdo iyo markii e, maxaan ku iraahdaa oo wax ficilka ku badan uu isimka raaco marka aan leenahay dalabkii waxaa hataa soo gelayo haddii ficilkii laamul amri ay la xiriirto camran liyadribhu oo kaleyaa tiri camran laamtaas laamul amar waaye nahyigii khaalidan laa tuhinhu ducadii zaydan laa yucadibuhu اllah kulli waxaa weyaan intaa hadda soo miithaalinay ayib iyada oo hamزaة الاstifhaam ou la xariirsaday waxaa ka mid eh w bacda maa ilaauhu الficla galb qowl الlahi tacaalى abashara mina waaxida natabicuhu qur-aanka hadda wuxuu ku yimid bacda الاstifhaam asoo la nasbiyey fiiri marka abasharan mina waaxida natabicu basharan mina waaxida natabicuhu bay noqonaysaa ayib istifhaamka laakiin waa banaanaan lahayd fi gayri اlqur'aan abasharu in la yidhaahdo labadaasoo hadda musanifka uu ka sheegay wa bacda caaطifi bilaa fasli calى macmuuli ficli mustaqiri awala waa midii oo oo macnaha waxa weeyaan saddexaad weeyaan wakhtiira nasbunaa la doortay nasbi bacda caaطifin xaraf cadaf gadaashiis bilaa faslin aan la kala geynin calىa macmuuli ficlin ay ku cadafto ficil miduu ku camalfalaya ficilkoo mustaqirin sugnaaday awala fiiri hadirtaan mithaalkeeda waxaa ka mid eh qaama zaydun wa camran akramtuhu haddaad tidhaahdid zaydkaas fiiriba wa camranta waa midka maanta hadda laga hadlay isimkii saabiqa muxuu dhacay bacda caatifin waawga camar ku jiro waay waawgaasna muxuu raacay jumlabou raacay oo ka horeyso isimow raacay dheh qaama zaydun wa camran akramtuhu bacdahu caatifin waa waawgii bilaa faslin فعل macmuuli ficlin ficil macmuulkiisa zaydkaas oo qaama زيد zaydkii wuxuu macmuul iho faacil u yahay qaamadii ficilka ka horeysay marka isimkii wuxuu raacay waaw waxaa lagu cadfay isimkaas isim kale oo ficil macmuul u ah hadday saas tahay waxaa owleysan in la nasbiyo oo qaama zaydun wa camran akramtuhu in la yidhaahdo sababta loo yeelayna waxaa weeyaan haddii wa camran la yidhaahdo waxay noqonaysaa jumla ficliya oo jumla ficli lagu cadfay oo taqdiirkii waxay noqonay qaama zaydun wa akramtu camran akramtuhu laba jumlo ficiloo laysku cadfay noqon lahaayeen haddii laakiin la godo waana banaan tahay qaama zaydun wacamru akramtu la yidhaahdo jumla ismiya oo jumla ficliya lagu cadfay noqonaysaa taasaa laba ficiloo laysku cadfaa ka munaasabsan marka fiiri laqbada iyo miithaalka ishordhiga wa bacda caaifin isimkii caaif gadaashiis dhacay xaraf cadaf camran taas hadda waa isimkii bacda caaifin waawulcadfaa ka horeeyo waawulcadfigaas iyo camriginna la kalama geynin oo lama dhihin wax oo faasil e kalama geynin oo lama dhihin qaama zaydun wa amaa camrun oo oo macnaha waawgii oo cadafka ahay iyo isimkii macduufka ahay adawaad lagu kalama geynin labadooda way xariiraan ayib calaa macmuuli ficlin aan lagu cadfay فعل miduu ku camal falay waa zaydkaas faacilka fi ljumla saabiqa macmuulka ficilkiisana waa ficil la sheegay waay marka waxaa tiriyey qaama zaydun wa camran akramtuhu labadaba waa banaan yihiin labadiba waa banaan yihiin laakiin waxaa owleysan ina camran la yidhaahdo oo la nasbiyo liannahu yatarattabu calayhi an yuqadara ficlu maxduuf fayakunu dalika alficlu macطuufa cala اljumlati اlficliya facadfu اljumla اlficliya cala اlficliya awlaa min cadfi jumlati ismiya cala jumla ficliya saas waay qur'aankii waxaa ka midi qowl اllahi tacaala walancaama khalaqahaa lakum fiiha difءu wamanaaficu ma taakuluun walancaama khalaqahaa fiiri marka walancaama khalaqahaa hadda waawgan waxay cadfaysaa jumladii ayada ka horeysay oo bidaayati suurati naxli ataa الله فلا tastacjiluuhu سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل yunazilu بالروح من min amri kulaha jumal oo ficliya waay ah. walancaama khalaqahaa lakum marka macnihii waxay noqonay walancaama bimacnaa khalaqa alancaama khalaqahaa lakum alancaama mafcuulu lificli maxduufin wujuuban taqdiiru khalaqa sidaasay noqonaysaa marka haddii la kala geeyo bayna xarfi اlcaطfi wa bayna almacطuufi اsm wa huwa اsmu saabiq haddii la kala geeyo mar waxa weeyaan rafca waajibay mar nasbaa waajibay oo haddii aad tiraah dirtaan daraba zaydun wa amaa camru darabtu zayda wa amaa camru faahantuhu yaa tiri fiiri marka jumla horo oo macmuul qabata waa taala darabtu zaydan laakiin wa amaa camrun camarkii waaw baa ka horeeya laakiin fusila bayna alwaawi wa bayna alcamri biama marka camrunti labadii waa ku bannaan yihiin laakiin rafcadaa wanaagsanoo amaadaas waxaa ku badan tahay isim inay gasho oo marka wa amaa camrun mubtada in laga dhigaa wanaagsan intaas buu hadda musanifka u jeedaa waxaa lamid ah baa laleeyahay oo nasbada ay habboon tahay an yutawahama fi rafci ana alficla sifa inuu yahay hadda fiiri inaa kula shayin khalaqnaahu inaa kula shayin khalaqnaahu haddii kulludaas la godi lahaa in waxaa loo fahmi lahay khalaqnaahuda sifa ay u tahay inaa anaga kulu shayin shay dhammaantiis shaygoo khalaqnaahu aan abuurnay u muuqan lahayd laakiin mar haddii la nasbiyo inaa kula shayin khalaqnaahu la yidhaahdo sifa ma imaan karto oo kuladii waxay noqona mafcuulu bihi muqadam camal oo inaa khalaqnaa waan abuurna kula shayin khalaqnaahu walidaalika muctasilada indhahay ka laabteen arrintan oo kale oo waxay leeyihiin siday u yidhaahdaan addoonka cabdiga yakhluqu afcaala nafsihi ayadana aa lagu xujaystay aalayihi adinka waxaad leedihiin adoonkii asaa afcaashi abuuranay ilaahayna wuxuu leey inaa kula shayin khalaqnaahu shay kasta anaa abuurnay wayataratabu calaa dalika ama min muqtadaa dalika an takuuna afcaalu lcibaadi makhluuqata lilaahi markaasay yidhahdeen saas ma aha inaa kulu shayin waay kulu shayin shay dhammaantiis shaygoo khalaqnaahu aan abuurnay biqadarin khabarki saas ah shaygaan abuurnaa qadar ilaahay ku soconayaan laakiin waxaanan abuurin oo addoommanka waxay samaynayaan qadarka ilaahay ma soo dhexgalayaan marka waxaa weyaan alcibaadu khaaliquuna liafcaalihim sidaasay u daliishteen markaasaa layidhi ma aha kullidii ma godnee waa kordhigan tahay marka ficilka nasbina waa kii waxaa waajiba an yuqadara ficlu mumaathilu lificli aladii bacdahu almashhuul canhu bdamiiri wtaqdiiri inaa kula shayin inaa khalaqnaa kula shayin khalaqnaahu marka xujo u helimaysiinaa layihi ayib taas waa xaalooyinkii oo nasbada ay macnaha habooneed waay wain tala lmacduufu ficla mukhbara bihi can ismin facطifan mukhayara wain tala lmacduufu midka la cadfay hadou raaco ficlan hadou raaco ficilkoo mukhbaran bihi lagu khabray can ismin looga khabray facdifan mukhayaraa sidaad rabta markaa ugu cadaf xaaladii yastawii fiiha alamraaniyaa laga hadlaya sidaad rabta ka yeel miithaalkeeda ayaa sidaad miithaalka u fahamtid waxaad tidhi zaydun qaama wa camrun akramtuhu ayib fiiri markaan camruntan hadda maanta waxa weyaan mactuuf waay waawgaasaa lagu cadfay waxaa lagu cadfay calaa jumla ficliya oo qaamadi ah qaama huwa waa jumladaas waa jumla ficliya lagu cadfay jumladan ficliyadoo qaamada ane waxay khabar u tahay mubtada ka horeeyo oo zaydun ah marka zaydun qaama wacamrun akramtuu aan kugu celiyo wacamrun taas oo isimkii saabiq ahay maanta macduuf waay wuxuu ku cadfan yahay jumlo oo qaamo ah oo ficliye ah jumladaas lagu cadfayna waxay khabar usii tahay isim kaloo mubtada ah marka yastawii fiiha rafcu camrin wa nasbuhu oo waxaad dhihi kartaa zaydun qaama wacamran akramtuhu zaydun qaama wacamrun akramtuhu waxay u sinaadeen haddii aad tiraa wacamrun akramtuhu aad tiraahdeed waxay ku cadfan tahay jumladaas ismiyada oo zaydka ayay ku cadfan tahay horo ayib haddii aad tiraa wacamran aad tirahdeen qaamadan jumladan dambey ku cadfan tahay oo ficliyada ah marka labadii xaalaba waa laga hela cadfu jumlatin ismiya calaa jumla ficliya eh, jumla ismiya ala jumla ismiya way noqon kartaa oo زaydu qaama waa jumla wa camru akramtuna waa jumlo kaleo ismiye ah laba jumloo laysku cadfay noqona ismiye ah haddiid wa camran tiraadane waxaad ku cadfay jumladan wa camran akramtu jumladan qaamaad ku cadfay oo ayada ficilka ah. marka jumlatu ficliya calaa jumla ficliya munaasibay noqona labadiiba marka way sinaadeen sidaas awgeedu wuxuu musanifku kuleeyahay leeyahay wa in tala lmacطuufu midka la cadfayo waa isimkii saabiqa ahay hadduu raaca ficlan u raacay qaamadii waay ficilkoo mukhbaran bihi asba lagu khabray can ismin ismi looga sii qabra qaamada naftigeeda zayd khabar u ah factifan marka cadf mukhayaran xaalaatay mid loo khiyaar geli oo waxaa weeyaan camrigaas cadaf binasbi ku cadafe wa camran akramtuu dhe ama wa camrun akramtuu sidaad rabta ka yeel taasaa loo jeedaa ayib markaasuu musanifku wuxuu uri wاrafcu fi gayri اladii mara rajax famaa ubiixa fcal wadac maa lam yubax wاrafcu godaalkii fii gayri اladii kii waxaan ahayn mara soo maray rajaxa rafcadiyaa raajix noqotay ee famaa ubiixa wixii oo la baneeya ifcal sameey wadac ka tag maa lam yubax waxaan la banaynina ka tag marka musanifku wuxuu ku leeyahay wاrafcu fi gayri اladii mara rajax afartii qismi ma idaa lam yajib الrafcu walam yajib الnasbu walam yatarajax الnasbu walam yastawi اlamraani xaalada khaamiska maa cadaa dalika farafcu raajixi waa xaaladii khaamiskeeda waay haddii rafcada uusan waajibin nasbadina ayna waajibin ama nasbada ay raajix noqonin ama labadii waji ayna ekaanin intii ka soo hartay rafcigaa raajax a sababta uu raajax ku noqday rafca hadii isimka la godo biduuni taqdiiru noqona alkalaamu yatimu binafsihi haddaad tiraah zaydun akramtuhu waxay noqonay zaydun oo mubtadaa jumladan akramtuhu lagu qabray yay noqonaysaa in waxba aan la soo qadarin aa ka owleysan ina tiraah zaydan ina tiaaho oo tira akramtu zaydan akramtuhu marka wax in lasoo qadara ay noqona wa cadamu taqdiiri awlaa min ataqdiir sidaas waay ayib markaasuu wuxuu ku yidhi warafcu godaal in isimkii saabiq ahay la godo fii gayri اladii mara kii soo maray afartii xaaloo soo martay waxaan ka ahayn in isimkii la godo rajaxa waa rajaxsanaaday famaa ubiixa wixii fafcal samey maa ubiixa wixii lagu baneeyo wadac ka tag maa lam yubax iska tamaamu lbeyt weeyaan oo nasiixo ah ayib marka sida aan kuu sheegay weeyaan hadda zaydun darabtuhu haddaa tira jumladaas darabtuhu jumla oo dalabiya ma aha eh, adawaad oo oo ficilkii ku khaasa isimkii ma raacin jumlo oo lagu cadfay meeshii ma jirto kul asbaab oo dhan zaydun darabtuhu zaydan garaacay marka zaydun in mubtada la icraabo darabtuhu ficlu wa faacilu mafcuulu bihi fi maxali rafci khabr mubtada waraabitu baynahuma adamiir mafcuul waay in sidaas la yiraahdo aa ka raajaxsan in zaydan darabtuhu in la yiraahdo ayib oo markaa زayda darabtu hadaa tira waxay noqonaysaa زayda mafcuul bihi lficli maxduufi taqdiiruhu id darabtu زayda darabtuhu in marka culayskaas fiiri intaasoo dhib inaad martid waxaa ka fiican in tiraa waxa meesha yaal ayagaa isku filan sidaasaa raajixa saasuu ku leeyahy ilaa daraja ay ka yidhaahdeen qaar naxwiyiinta ka mid eh yajibu fi hadihi اxaala alrafcu lannahu taqdiir maba banaano dhibka in dadka la dhibaahu wax banaan ma aha buu ku leeyahay ayib in qofkii la dhiba maba banaanabo sidaas awgeed ba waxay yihahdeen nasbada waajiba laakiin maca daalika waxaa layidhi sidaas ma aha waa la arkay baa layidhi iyadoo intaas ay oobsato isimka la nasbiyey mithaalkeedi waxaa kamid ah eh, qowl shaaciri faarisan maa qaadaruuhum lxamaa gayra zumayli walaa niksin wakili marka faarisan ma nin faris e eh, muxuu badan yahay qaadaruuhu ay ka tageen mulxaman iyadoo laysku dhexyaacay yani ida ltaxama aljeyshaani ama mulximan waa la dhihi karaa yani markii xabadii waxa weya intay dhammaato qoriga baadkiisa la laysla tagaa mulxaman la yidhaahdo maxay badan tahay buu leeyahay nin oo oo oo faaris ah oo dagaalyahan ah gaadaruuhum lxamna iyadoo lees dhex galay ay kasoo tageen gayra zumaylin xaal uu yahay mid macnaha aan cabsi aan fuli ahayn zumaylin manaa laysa bijabaanin walaa nigsin aanan ahayn nigsiga waxa weeyaan waa nin maxaan ku iraahdaa daciifka ah nixin bimacna daciif wakilin ee dadka tala saaranaya nin daciif oo hawsh in loo qabto un caada ka yeeshtay aanan ahayn marka fiiri faarisan maa gaadaruuhu mulximan ama mulxaman gaadaruuhu faarisan hadda fiiri isimki waa la nasbiyey ayadoo ficilka looga waramay gaadaruuhu ficil maadi uu iska yahay maada waxa weeyaan waa zaa'ida waxaa kamid ah yihi qowl اllahi tacaala janaati cadnin yadkhuluunahaa qiraa'ada oo janaati akhrisay waxaa weyaan ficilkiio hadirtaan aan dalab ahayn amar aan ahayn laamulamr aan la socon ducaa aan ahayn yaa yadkhuluunahaa lagu qabray marka waxaa weyaan janaati waxay noqonaysaa mafcuulu lificlin maxduufin wujuuba taqdiiru yadkhuluuna janaati cadnin yadkhuluunahaa calaa hadihi اlqiraa'a la yidaahdane way ka duwan tahay ayb marka waajib ma aha laakiin waxa weeyaan rafcadaa raajixsan markaasuu uri wa faslu mashquuli bxarfi jarin aw biidaafatin ka waslin yajri wa faslu mashquulin ficilkii la mashquuliyay haddii laga fasliyo ka faslintiisa bixarfi jarin looga fasliyo aw biidaafatin looga fasliyo yajri waada waa socdaa oo ka waslin oo kaleu la mid yahay hadda fiiri waxaan awal lahayn zaydan darabtuhu ficilka la mashquuliyey iyo damiirka waa isla xariireen laakiin waxaa lamid ah buu ku leeyahay haddii ficilkii mashquulka ahay iyo damiirkii mashquulinay xaraf jaar lagu kala bixiyo oo waxaa tidhi zaydan marartu bihi fiiri damiirka hadda marartu lama xariiro laakiin xarف jaar oo ficilki ku tacaluq لأnhu bihi jaar majruur mutacaliq bbarartu yalaleeyahy jaar iyo majruur oo ficilki ku tacaluqayaa damiirki yuu la xariira ka waslin yajri adoo marartuhu yiri ay lamid tahay buu ku leeyahay ama waxaa tiriye زayda darabtu gulaamahu marka fiiri darabtu ghulaama wadaa tirahdo ficilkii mashquulkahay darabtu ahay lama xariiro damiirkii laakiin wuxuu la xariiraa shay oo mafcuulkii loo idaafeeyey lianna ghulaamahu waxaa weeyaan damiir waa isim oo mudaaf ila damiiri markaasuu ku yidhi wa faslu mashquulin ficilkii mashquulka ah haddii laga fasliyo can idamiiri lagaga fasliya bixarfi jarin lagaga fasliyo marartu bihi la yihahda meeshii oo darabtuhu lalahay aw biidaafatin lagaga mashquuliyo liannahu ficilkan aad leedahay darabtu ghulaamahu ghulaamkaasoo idaafada ayaa lagu mashquuliyey laakiin idaafadii waxaa loo idaafeeyey damiirkiyaa loo idaafeeyey waxay lamid tahay yejri waa dareera ka waslin oo kale wuxuu lamid yahay ficilkii damiirkii la xariiray haddii xaraf jaar loogaga fasliyo ama mudaaf ilaa damiir loogaga fasliyo ka wuxuu la mid yahay baa lagu leeyahay asoo la xariira la mid yahay xukumkiiu qaadanaya oo marka waxaad leedahay zaydun darabtuhu ay awal ahayd waxaad dhihi kartaa zaydun marartu bihi ficilkii markaan damiirkii waa laga fasliyay bixarfi jarin marka waxaad leedahay jaawaztu zaydan marartu bihi haddaad nasbisid waay haddii zaydun marartu bihi aad godidne jumlada marartu bihi khabaray noqonaysaa ayadoo biidaafa lagaga fasliyey zaydun darabtu ghulaamahu zaydun mubtada darabtu ficil faacil ghulaama mafcuulu bihi ghulaama mudaaf walhaa mudaafu ilayh meeshuu darabtuhu laga dhihilaa damiirkii lala xariiri lahay ghulaam oo mudaaf aha lagu kala fasliyey laakina algulaama qad udiifa ila damiiri gulaamu saaxibihina waa lamid ayib marka intaas ogow buu ku leeyahay wasawi fii da lbaabi wasfan daa camal bilficli in lam yaku maanicun xasal wasawi akay wasawi akay fii da lbaabi baabkan wasfan wasawi ekay wasfan wasfigoodaa camalin camal u saaxib eh bilficli la ekay fii da lbaabi baabkan aan ku dhex jirno baabulishtiqaal eh waa goorma in lam yaku haddii aan la helin maanicun maanic maanicoo xasala xasilay marka wuxuu ku leeyahay musanifka meeshan wasawi akay wasfan wasfi waa isim faacil isim mafcuul sifat mushabaha wasfigoodaa camalin camal u saaxib eh bilficli ficilkii maanta aan kasoo hadlayn oo mashquul aan lahayn oo damiirka ka mashquulay booskiisa haddii wasfi la dhigane baabulishtigaalu noqonaya fii da lbaabi baabkaanaan ku jirno in yaku maanicun in lam yuujad maanicun kaanadan taamo waay in lam yaku maanicun maanic haddaan la helin maanicoo xasala wasfiga hadduusan maanic ku qumin ficilka la ekaysii taasaa loo jeedaa miithaalkaad ku garanaysaa ayib marka waxaad leedahay mathala zaydun zaydun daaribuhu ana marka waxaad leedahay waصfigii caamilka ahay زaydu ana daaribuhu alaana aw adan alaana iyo adan waxaa loogu darayaa naxwiyiinta badigood waxay isku waafaqaysan yihiin isimka faacil isimka mafcuul iyo sifaة اmushabah markii bimacna اxaal aw اlistiqbaal ay yihiin ay samaynayaan laakiin haddii bimacna اmaadi ay yihiin ma camalfalayaan baabkeedana waa ana sababta ay u camalfali waayeen waa kuu keenaya markaasuu kuu leeyahay miثaalkiisa waxa waa zaydun ana daaribuhu aada leedahay زaydan ana daaribuhu inaad nasbisid iyo inad aada godid waa kuu banaaya sababta daaribkaas waxay la mid tahay isimkii faacil wuxuu lamid yahay ficilkii oo zaydan darabtuhu saad u lahayd yaad ana daaribuhu leedahay anadaas waxaa loo keenay wasfiga inuu wax ictimaadaa la rabaa wasfiga sidiisa ma macamalfali kale ilaa inuu istifhaam ama nafi ama mubtada ama wasfi inuu noqdo ku camalfali karaa marka zaydun ana daaribuhu waad goday sidaad u dhehi jirta zaydun adribuhu saad u lahayd ama darabtuhu waxaa kuu bannaan zaydan ana daaribuhu ina tiraa oo markaa aad zaydan mafcuulu liwasfin maxduufin taqdiiruhu ana daaribun zaydan ana daaribuhu daaribkaas waxaa la rabaa mid ka mid ficil ma soo qadaray oo darabtu zaydan ana daaribuhu lama dhahay lianna waxaa la rabaa maa bacda alismi oo lagu doodsan yahay iyo midkaad soo qadaraysa in iswaafaqaan in amkana marka waxaad leedahay zaydan ana daaribuhu asalkiisa waxay ahayd ana daaribun zaydan ana daaribuhu sidaasoo kale waxaad leedahay addirhama anta mucطaahu dirhamkiyaa lagu siiyey ama addirhamu anta mucطaahu haddaad godid addirhamu mubtada anta mucطaahu jumla khabar haddaad nasbisid oo addirhama aad tiraahdid waxaad leedahay anta mucطan dirhama addirhama oo naaibulfaacilkii isim mafcuul waa damiir mustatir oo u qadarsan oo anta mucطan adirhama ay huwa baa ugu qadarsan meeshaas marka musanif wuxuu ku yiri in lam yakun maanicun xasal haddii uusan wax maanic ay jirin isimka faacil ism mafcuul marayna camalfalaynaa jirto hadday bimacna ay maadi noqdaan ama alif iyo laamaaba gasho waxaa tiri zaydun ana daaribuhu aa tiri al waxay noqonaysaa mawsuula asmaau lmawsuulaat waxay ka mid tahay maa yacmalu maa bacdaha fi maa qablaha ayada wixii ka dambeeyo wax ka horey ku macmal fali karaan zaydun ana daariba daa tirahda waatiaan haddan soo niri wa sifatun sariixatu silatu al wa kownuha bimucrab afcaali qal aan soo lahayn zaydun ana aladii ana aladii daaribuhu ay ka dhigan tahay ana aladii ana aladii yadribuhu ay ka dhigan tahay marka aladiidaas inuu ficilka ka dambeeyo kasoo gudbo zaydan kuma camal fali karo sidaasaa marka wasfigaas maanica ayaa ku taagan markaasaa lagu yiri in lam yakun maanicun xasal yani waxba ha ku samaynin ayib markaasuu wuxuu ku yiri waculqatun xaasilat bitaabici ka culqatin binafsi lismi lwaaqici ayib waculqatun cilaaqo xaasilatun xasishay bitaabicin ku xasishay ka culqatin ay mid tahay binafsi lismi اlwaaqici isimka naftiisa ku xasishay hadda m qabla qaliil waxaan soo sheegnay damiirka ficilka la mashquulinayo sida asalka a ah damiirka mashquulina asiguu la xariira qabla qaliil waxaan soo sheegnay haddii xaraf jaar loogaga fasliyo ama idaafa loogaga fasliyo ka waslin yajri asoo la xariirsada wax ma dhaamo tanna wuxuu ku leeyahay qaacido kasii weyn waa tii ayadii unbay raacsan tahay wa culqatun yani cilaaqa culqadaas bimacnaa an yakuuna bayna damiiri ashaaqili wa bayna alismi almashhuuli cilaaqa inay ka dhexayso oo damiirkan inuu laabanayo isimka horaa la rabaa markaasuu ku yiri wa culqatun cilaaqo xaasilatun xasishay bitaabicin ku xasishay ka culqatin ay la tahay oo damiirkii oo binafsi lismi alwaaqici isimka ee hadda aan soo sheegnay damiirka galay ou la mid yahay oo hadda zaydun ana daaribuhu damiirkaas isimkii uu la xariiray kaas waxaa la mid eh haddii damiirkii ou raaco isimkaas mid raacsan oo ama wasfi u ah ama bayaan u ah ama eh, maxaan ku irahdaa eh, badelka insaxa alcibaara mithaalkeeda waxaa tiriyey زayda darabtu rajula yuxibhu waصfigii waay darabtu zayda zayd darabtu rajulan aan garaacay rajulkoo yuxibuhu asiga jecel hadda haddii yuxibu la goy lahay oo la dhihi lahay zayda darabtu rajulan rajul iyo zayd wax cilaaqo oo ka dhexay lahay ma laha laakiin rajulkii oo ajnabi zaydka ka ahay waxaa lagu sifeey jumlo jumladiio waxay ximbaarsan tahay markaan damiir u laabanay zaydkii horo zaydan zayd darabtu waan garaacay rajulan aan garaacay rajulkoo hu zaydki jecel fiiri markaan maanta cilaaqada ka dhaxayso bayna almafcuuli darabtu rajulan ah iyo wa bayna alismi saabiqi waa taabicaas oo yuxibuhaa isku xertay jumladaas wasfiga marka wuxuu ku leeyahay damiirkii hadduu ku jiro isimka oo shaaqilka ah hadda darabtu waxaa mashquuliya rajulan rajulana damiir ma wadato rajulan laakiin wax la xariiro wasfi u noqdaa damiirka ku jira fiiri darabtu waa mashquulki ficilkii la mashquuliyey rajulanna waa damiirkii booskiisa u fadhiyaa shaaqilkii waay marka rajulantii oo shaaqilka ah laa yaxmilu damiiran laakina dalika damiir fii wasfi dalika rajul rajulko yuxibuhu jumlada waxaa la yihahdaa bacda nakiraati nucuud wa bacda almacaarifi axwaal jumlada hadda jumlada yuxibuhu ah waxay dhacda bacda nakira waa sifo rajulko yuxibuhu marka waxay la mid tahay damiirka yuxibuhu galay damiirkii galo isimka naftigiisoo rajulahu asoo hada damiirkii galay lamid tahay mana geli karo ko ama cadfu bayaanay noqotay zayda darabtu camran abaahu zaydan darabtu camran aan garaacay abaahu ahay saasaa looayaa cadfu bayaanka saas waay marka liannahu camr iyo aabiis cilaaqaa ka dhexayso hadda fiiri zayd waa isimkii saabiq ahay darabtu waa ficilkii mashquulka ahay camranna waxaa weeyaan shaaqilkii waay asoo shaaqila fii mowqici damiirow joogaa damiirna maaha shaaqilna waa noqday markaasaa lagu leeyahay laa cilaaqata bayna camrin wa zaydin zaydan darabtu camran haddaa tiraahdi zayd aan aniga calanbaraan garaacay wax cilaaqa ka dhexi ma leh markaasaa tiri زaydan darabtu camra aan garaacay oo abaahu abaa zaydin fiiri marka zayd camar wuxuu u noqday zaydow aabba u noqday sababta keentayna damiirkaas waaye marka damiirka isku xirayo camran oo shaaqil ah iyo zayd oo mashquulu canhu ah iyo ficilkii oo mashquul ah damiirkaas abaahu ku jiro oo bayaankaa isku xiray waxaa lamid eh xarfu lcaطfi zaydan darabtu camran wa akhaahu haddaa tiraa idana waa lamid almuhim wa culqat xaasilaة bitaabicin haddii damiirkii laga helo taabic laga helo ka culqati binafsi اsmi اlwaaqici waxay lamid tahay isimka damiirkiisii oo ficilkii la xariirsanay booskiisay galayaan ama ka culqatin binafsi ismi اlwaaqici isimkan hadda ajnabiga ka ah asoo damiirkii galow lamid yahay oo haddaa tiraa zaydan darabtu rajulan rajulkaas waay rajulkii isim ma wato laakiin sifadiisii aa wadato waxay lamid tahay sifadaas damiirka asagoo rajulkii wata uu lamid yahay haddaa tiraahd zaydan darabtu camran abaahu camrigaa damiir uma wato laakiin midkii cadfu bayaankiisaa wato waxay lamid tahay marka asagoo damiirkii ku jiray lamid tahay binafsi ismi اlwaaqici isimka booskii shaaqilka dhacay hadduu sifadiisa damiirka ku jiro isimka asagoo ku jiray kumid tahay buu leeyahy wallahu aclam wsala اllah wslama calaa